can ilcamal wa hiya maadii fii dalika kaafadii xaalay ku sugan tahay halaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa ah weeye camalka ay reebaydo marka la fiiriyo waa saddex ficilka waxay ka reebaydaa faacil inuu rafciyo ina iyo akhawaadeeda waxay ka reebaydaa isim inay nasbiyaan xuruufuljarna waxay ka reebaydaa inay wax jaraan waa saddexdaas mid afraada la sheegi doonaa on laysku waafaqsanayn oo ah mudaaf inay ka reebto mudaaf ilehigii inuu jaro marka kaafa saddex weeye ficilay gelaydaa faacil inuu qaatay ka reebo ay rafciyo ficilka dhamaba faacil yeelmaa markay gasho waxay gelaydaa ina iyo khawaadeedii camalfalkii oo isimka nasbaaya inay ka reebeen xurufuljar ayay geli markaas inay wax jiraan oo dham ayba ka reebeen saddexdaas waa caddahay waana laysla ogol yahay mid kaleeto ah mudaafkay ka reebaydaa mudaaf ilayhi inuu jaro na waa la sheegi doonaa mukhtalafna weeye mutafaq maahan waraabic maaga afreeya kaafatun waa mid reebayda canilcamali camalfal wa maada kaafada waayahay matniga fiiri wa kaafatun عن ilcamali mid camalfal reebayda wahiya kaafadu alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa weeye kaafatu mid reebayda can camali rafci god in la camal falo wadaalika tusaalihii ka qowlihi waa shaacir qowlkiis oo kale oo uu ku qowlay waqalamaa wisaalun calaa tuuli suduudi yaduumu waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'im noqdo qalamaa qalla ficilay aheed maadaasaa gashay faacil qaada ma wisaalantaanu ficil maxduufa oo yaduumuda dambe fasiraydo ficilkaas faacilkiisii weeye waxaa la leeyahy waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'im noqdo wisaalun xidhiir iyo jacayl calaa duuli suduudi jeesiga dhirirkiisa la jirhkiisa waqalama waxaa yar yaduubu wisaaluntaanu waxay faacil u tahay yaduumuda dambe ficil ay fasiraydo maxduufa waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'imo wisaalun xiriir iyo jacayl calaa tuuli suduudi maca tuuli suduudi jeesiga dhirirkiisa la jirhkiisa yaduumu inuu daa'imo faqalla ficlu weeye wamaaduna kaafatu waa mid ka kaafiday can dalabi اfaacili faacil inuu ficilkaasu dalbo wa wisaaluna faacilun faacil weeye bificlinay faacilu tahay ficilkoo maxduufi la xadfay ficilkoo yufasiruhu uu fasiraa alficlu ficilka almadkuuru la sheegay wa huwa yaduumu wey walaa yakunu ma noqdo wisaalan mubtadaun ha isku ixraabin mubtade ma noqdo mubtade maxaa yeelay lianna alficla ficilka ficilka almakfuufa faacil laga kaafiyey laa yadkulu ma galo ilaa cala aljumali اlficliya jumlooyinka ficilkaahu gala ee ma galo jumlo ismiyahu mubtade ma galo ficilka makfuufka ah oo faacilka loo diiday jumle ismiya ma gale jumla ficliyu gala haddaad wisaalmubtade ka dhigtana waxay noqonaya jumle ismiya inuu galay markaasuu wuxuu ku yihi lanna alficla ficilka ficilka almakfuufa oo laga kaafiyey faacilka laa yadkulu ma galo ilaa cala aljumali jumlooyinkii ma ahane jumlooyinka alficliyati ficilka loo nisbeeyey walam takufa ma maadu kama kaafin min alafcaali afcaasha xaggeeda ilaa qalla maahane iyo wadaala iyo wa saddexdaas ficil oo keli ah ay intamaadu la xidhiidsatay faacilka ka kaafida ma jiro ficil afraad oo ay gasho oo ay faacilu diidi karto saddexdan ficil keliyahay ka kaafida faacilka qalla ma waxaa yar daala ma waxaa dheer kasura ma waxaa badan aa la yidhaahdaa waxaa la yidhahdaa ficil aan faacil lahayn sheeg waa labo saddexdan waa midkoodhe kan kale waa ficilka mu'akidka waxaad tidhi ataaka ataaka laaxiquun ataakada dambe faacil ma leh ilaa waa muakide kan horaa faacil leh ficil aan faacil lahayn waa labadaas ficil aan faacil lahayn sheeg waa meeqa waa labo waa ficilka maadan kaafada la xiriirsato waana saddex qalla ma daala ma kasura ma iyo ficilka labaadoo ah ficilka muakidka kaafta kasri waxaa ka horeeya ficil kale jaaa jaaa zaydo ataaki ataaki allaaxiquuna allaxiqun waxay faacil tahay ataakida hore ah. kan dambe faacil maled xayla waa muakid ficilan faacil lahaynba waaba laisku xujeeya waa laisweydiiyaaba iyo wa kaafatun mid reebayda can camali nasbi kordhiga camalkiisa iyo wa rafci godka camalkiisa wadaalika kafigaasuna maca ina inaya khawaateeda u ahaaday inaya khawaateeda ma hadday la xiriirsado camalfalkii ooy isim nasbi jireen khabarna rafci jireen waa ay ka reebeen marka isimkii la nasbin ma laakiin khabarkii waa la rafcina maxaa yaele khabar mutadiska noqona rafcadiisii ku sugnaana laakiin rafcihiisa waxaa keenaya waa mutadaha markaas wa kaafatu mid kaafinayda can camali nasbi nasbaha camalkiisii iyo wa rafci godka ina ikhwaadeedu isimkana waa nasbi jireen khabarkana waa rafci jireen marka ay gasho maadaanu isimna nasbi maayaan khabarna rafci maayaan maba camal falayaan camalkii o dhan ka kaafine wadaalika kafigaas oo ay ka kaafida nasbaha iyo rafcaha maca ina iyo wakhwaati ayuu ahaaday wadalika tusaalihi inamaa wax kale man allahu ilaah ilaahun waa ilaah allaahu allah ilaahun waa macbuud ilaahaas waaxidun keligiisa hadda fiiri inadii ma alla xiriirsatay allaahuda waa laiska rafciye ma nasbi karto khabarkiina waa laiska rafciye ilaahun maxaa waa qabrumtada markaas iyo wa maa ka kaafinayda can camal jari hoos dhiga camalkiisa xuruufuljaray gele xuruufuljarka markay gasho wax ay jeri karaan lama arko ah, ma ay jeri karaan waayo ka kaafina camalka wadaalika tusaale naxwo rubamaa waxaa badan yawad inay jeclaan doonaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiina muslimiin inay noqdaan walle gaalo waa jeclaan doonaan marka naftu ka dhacdo maxaad muslim u noqon weyn badanaa inta gaal jeclaan doonto rubamaada tagfiir wey maaha wax yar waxa jeclaanaya rubamaa waxaa badan yowadu inay jeclaan doonaan aladiina kafaruu aladiina kuwa kafaruu gaaloobay low kaanuu muslimiina kownahum muslimiina inay ahaadaan muslimiin ay jeclaan doonaan hadda fiili ruba maa a gashay iska daa isim inay jartee muhayiaba laydhaha waxayba u diyaariday maadii inay ficil gasho ah. yowadu oo ficil mudaaricayba iska gashayba isimba ma gelinba ah iyo wa qowli shaacir qowlkiis oo uu sayfu fiiri kamaa maadii waxay gashay kaaf markay kaaftii gashay camalku waa ka kaafiday sayfu waa iska guday waa murtade kamaa sidii sayfu camrin camar seeftiisu lam takunhu aysan u qiyaanin madaaribuhu makaanu garacyaalkiisii maadi saddexdii oo kafigeeda laysla ogolaa wuu sheegay tii laysku khilaafsanaa ayuu kuu sheegaa oo inay mudaaf ka reebi karto mudaaf ilayhi inuu jiro waqtulifa waxaa la isku khilaafay fii ma maada ataariyata la xidhiirsata bacda ka qowli sida shaacir qowlkiis oo uu yidhi acalaaqatan atacallaqu ma ku dhegaydaa ma la xidhiirtaa calaaqatan xiriir umal wulaydi caruur yarowga hooyadiis bucayda maa afnaanu ra'sika madaxaaga dhinacyadiisii markay ka faqaami ay caws noqdeen oo kale cawskaasoo almukhlisi oo isdhexgalay galay weli ma jacaylkii oo waxa weeyaan wiilyarowga hooyadiis aad jecleed ma weli arrinkiyaa kugu jira adoo madaxaagu dhinacyada ka ciroobay naftiisiu eedayna isaga isla hadlaa shaacirkan acalaaqatan atacallaqu ma ku tacalluqaydaahoo xiriir miyaad la leedahay umal wulaydi walad yarowga hooyadiis bucayda maa afnaanu fiiri bucayda bacda oo la taskiiri wey bucayda maa afnaanu rasika madaxaaga dhinacyadiisii afnaan asagaa noo sheegi doona waa jamcu fananina fanankana waxaa loola jeedaa waa dhinaca waa laanta la ydhaha fanan waa laanta haddana waxaa loola jeedaa tintii ayaa dhinacyada ka cirowday ayadoo marka wuxuu leeyahay madaxaaga dhinacyadiisii amase waxa weeyaan timihiisii qaybo ka mid ah markay ciroobeen in yar ka gadaal miyaad weli xiriir iyo calaaqo la leedahay umalwulay oo uu madaxaagi noqday ka haqaami cawska oo kale haqaamka wakhtiyada gobol waxaan ku fasiri jirnay amboohi ama reer sumagale amboohi ama reer sumangale waa geed oo meelaha berrimada meelaha maaratay miyiga reeruhu degaan oo xooluhu ay ku digeeyaan meeshaasuu ka baxaa ubax wuxuu leeyahay marka suuf aada moodo oo cadcad kaasaan marka laakiin waa dambe waxaa la yidhi cajamiyow carabi ka fogida war waxaa la yidhi ma ahan caws yar yar oo waxaa jira sida badan geedaha hoostiisa ka baxa waktiga roobka cawskaas markaa dabaysha waa ruxe waa ruxe sal weyn kuma taagna waa caws yar yar marka uu qalalo u caddaadaa cawskaas yar yarkaa weeyaa la yidhi haqaam ee ma ahan geedkaas madaxiisa sababtoo a geedkaas markuu qoyan yahay uba cadi ah. markuu qoyan yahay marka kaleba waa cadi laakiin cawskan sidaan carabiga markaad akrido aad ogaanaydaho markuu qalalo markuu sii qalalayo waxa weya mayraxdii waxaad tidhahdaa mayradii cawska liilinkiisii mid ka qalala waa caddaana midka qoyanna weli ma cadda marka mukhtalifna mukhliskuna waa saas mukhlisku waa laba shay isdhe isku dhex jirta oo midna madow yahay midna cad yahay cawsku markuu sii qalalayo mirmiru u qalala hal mar wada qalali ma marka mirkii qalala waa cadaan kii aan qalalin weli maaha waxa weeyaan buluug iyo doog doog waay doog way midka qoyan marka waa midkaas wey ee maahan faqiila waxaa la yidhi kaafatun maada bacda ka dambaydaa waxay ka kaafinaydaa libucayda can ilidaafa waqiila waxaa la yidhi masteriyatun iyo wazaa'idatun waa maadi ugu dambeyday oo xarafka aheed mid siyaado ah laakiin quraan hadday ku jirto siyaada waa la iska ilaaliyaa wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya maadaas iyo wakayruhaa qayrkeedoo min alxuruufi zawaa'idi ah maahan keligeed maadaas iyo xuruufta siyaadada dhammaan isku dar waa sideed xarafe dhammaantood waxaa lagu magacaabaa silatan wa ta'kiida labadaas magaca loo isticmaalaa ziyaado waa la iska ilaaliyaa xashwina waa la iska ilaaliyaa laaqina waa la iska ilaaliya saddexda magaca la iska ilaaliyaa ta'kiid iyo waxaa la isticmaalaa silo naxwo fabima raxmatin hadda fiiri maadi waxay la xidhiidsatay ba oo xaraf jaara camalkii waa ka hor istaagi weyday bacdaa jarayda hadda raxmatin fabimaa raxmatin xariis sababteed can maa qaliilin in yar kadib hadda maadi maxay la xidhiidsatay can oo xaraf jaar ah waana ka kaafi weyda camalkii camalkeediii camal fale canta hadda jarayda qaliilinta ka dambayda marka maadaa silaa la iskaga yidhaha ey fabiraxmatin iyo wa can qaliilin weeye sharaxa iska fiiri cashar fududaa la yidhaah carabkaa la mariyaa laguma hakado wraabic midka afreeya waraabic midka afreeya waa maada afreeya kaafatun waa mid ka kaafinayda canilcamali camalkay ka kaafinayda marka fiiri wahiya maadaas kaafada fii daalika wahiya maadii kaafinta xaal ay ku sugan tahay alaaatu aqsaamin qaybyaalo saddexa wey saddex ay u qaybsamay markay kaafada tahay ah, ficilay gele faacilay ka kaafine ina iyo akhawaadkeediyay gele inay isim nasbiyaan khabar rafciyanay ka kaafine xaraf jaaray gele inuu wax jaray ka kaafine saddexda la isla ogolaa midkaan laysula ogolayna muxuu ahaa bacd ka gadaalay dhace idaafadii inay idaafo wax ku jirto ay ka kaafine oo ay mudaaf ilaygii jirto arawalu sadxii kan ugu horeeya kaafatun waa mid ka kaafinayda can camali rafci godka camalkiisii filfaacili faacil la rafciya kaafine faacil in la rafciyo ayay ka kaafine ficilkii alawal xarafka ugu horeeya kaafatun waa mid kaafinayda can camali rafci godka camalkiisiiye kaafine filfaacili oo faacil la wadaalika tusaalihii ka qowlihi waa shaacirka warkiisii oo kale wahuwa shaacirku almaraaru waa nin kala dhihi jiray maraar yukaadibu xaalu la hadla imra'atan haweeney ayuu la hadlaa markaasuu wuxuu ku yidhi sadadti waad jeesatay fa adwalti suduuda jeesigiina waad dheerayday muddaba ilama adan soo xidhiirin waqalamaa waxaa yar yaduumu soo qadaro wasaalimtu waa faacile yaduumuda dambaydaa fasirayde waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'im noqdo wisaalun xidhiir iyo jacayl calaa tuuli suduudi maca tuuli suduudi jeesiga dhirirkiisa la jirkiisa haddii muddo la kala jeeson la wada hadlin jacayl daa'im noqon ma sadatii waad jeesatay uu yidhi fa aطwaltii waa dheerayday assuduuda jeesigiina weliba waa dheeraydo wayga haajirtay muddaad iga maqneed wa qala ma waxa yar qalla waxaa la xidhiidsatay ma wax faacila qaadama faacil ma leh faacil la'aanay dhigto waa ka kaafida wisaalanta faacil waxay u tahay ficil maxduufa oo yadumudu fasira ma banaana inaad mubtada ka dhigta sababtuna waxay tahay ficilkan faacilka laga kaafiyey waa in jumla ficliya ka daba marto jumla ficliya weliba jumlo ficliya oo sariixa a ah ka daba mara ee hadda shicirka iyo gabayga daraadiis ayaa waxa w ficilku la xadfan yahy ficil toosaaba ah ka daba maraba ficil toos ah oo sariixa laakiin markaad shicir la joogo oo gabay la joogo gabayga daruuro dartiis ismaa ku xigsan kara laakiin isimkaas ficila loo soo qadara sida tanoo kale marka hadda wisaaluntan ficil maxduufa faacilkiis weeye waxaana ficilkaas fasiraya yaduumuda dambe waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'im noqdo alaa waqalamaa waxaa yar yaduumu inuu daa'im noqdo wisaalun xiriir iyo jacayl calaa tuuli suduudi maca tuuli suduudi jeesiga dhirirkiisa la jirkiisa yaduumu inuu daa'im noqdo faqallaqalla iclu maadin icil maadi weye ficilun maadin ficil maadi weeye ficilkaasoo yaqbalu aqbala atta'ayni labadii ta wa aqbala labadii ta ficil maxaa lagu gera jira maadiya labadii ta waxay ahaayeen ee taaltaniis iyo taalfaacil ah, darabat iyo darabtu labadaas tooda lagu aqoonsan jira maadi soo maaha labadiiba qalla waa aqbala marka waa ficil maadi waa maa maada la socota qalla maa kaafatun waa mid ka kaafinayda lahu qalada can dalbi اfaacil faacil inuu dalbo inuu faacil dalbo yidha halaysiiyo faacil ayba ka kaafine wax faacila dalbi ma wa ama wisaalu wisaalun fa huwa faacilu waa faacil bificlin faacil u yahay ficilkoo maxduufin la xadfay xadfan xadaf xadafkaasoo wujuuban waajiban oo waajib ah ficilkaasoo yufasiruhu uu fasiraa alficlu ficilka almadkuuru la sheegay wa huwa ficilka wax fasiraya dum wey wtaqdiiru taqdiirtu wuxuu yahay qalama waxa yar yaduumu inuu daa'im noqdo wisaalun jacayl iyo xidhiir yaduumu inuu daa'im noqdo calىa xaddi qowlihi tacaalى in imruun in halaka hadduu halaagsamo imru'un qof halaka hadduu halaagsamo taas la midta in imru'un in oo shardiya iyo miyaa isku xigsada isim maya waa in la soo qadara waxaa leedahay in halaka mru'un qof hadduu dhinto halaka hadduu dhinto saas oo kalead leedahay kana maxaa leedahay yaduumu wisaalun calaa duuli suduudi yaduumu aada leedahay walaa yakuunu wisaalun tuma noqdo mubtadaan oo muxuu noqon waaye inta mubtada laga dhigo yaduum ma qabar laga dhigo walaa yakuunu ma noqdo wisaalun mubtadaan ma noqdo wa khabaru khabarkiisina yadumu ma noqdo maxaa yeelay lianna alficla ficilka ficilka almakfuufa laga kaafiye can dalabi اfaacil laa yadkulu ma galo ilaa cala ljumali jumlooyin maahane jumlooyin alficliyati ficil loo nisbeeyey ilaa fii daruurati shicr daruuratu shicr waa dhici karta in isim ku xigo daruuratu shicr sida beytkan hadda soo marnay liannahu tacliilkanu faa'iide male iska akri wuxuu ku yidhi sababta ficilka faacilka laga kaafiyey sababta uusan u gelayn wax aan ficil ahayn oo uusan jumlo ismiya u gelayno uu tacliilina liannahu ficilka faacil laga kaafiyey ujriya waxaa la socodsiiyey mujra xarfi nafyi xarfu nafyi markaan socodsiintiisa fa qowluka hadalkaaga aad tiraahdo qalamaa waxaa yadhi yaquulu kada saas inuu yidhaahdo bimacnaa maa yaquulu kada saas ma yidhaahday lamidta waxaad moodaa maada inaysan gelin isim ays aad moodaa oo wuxuu yidhi ficilka faacil laga kaafi ism ma galo sida nafyigiio kalaa laga dhigay ku yidhi ah, waxaad moodaa marka xarfu nafyigu inuusan gelin waxaan jumlo ficliya ahayn mana ahan arrinkaas xarfu nafyigu waa gala isim maa zaydun qaa'iman soo lama yidhahdo marka tacliilkaasu faa'iide male qaalahu hadalkaas waxaa yidhi ibnu maalikin fii sharxi tasiilu ku yidhi fain qulta haddaad itiraahu ku yidhi ayna faacilu qalama ah, ficilan faacil lahaynaa lagu bara fain qulta haddaad tidhaa ayna faacilu alama alama faacilkeedii aawey qultu waxaan kuleeyahay laa faacila wax faacila lahu alama uma sugnaanin saasaan kuugu jawaaba haddaad su-aal kale igu soo celidoo tirado oo ma ficilan faacil lahaynaa jira waxaan ku leeyahay ha waa jiraan marka laga reebo saddex abo aan ku leeyahay wuxuu ku yidhi fain qulta haddaad haddana i tiraa saddex saddex saddex ficilon faacil lahayn maya kuwaan maadu la xidhiidhsaydaa saddex laga dhiga marka marna hal xabbaa laysku tirinaa lol ha waxaa tiraa fain qulta haddaad tidhaahdo ayna faacilu qalla maa qultu waxaan ku leeyahay laa faacila wax faacila lahu uma sugnaan fain qulta haddaad tidhaahdo alficlu ficil laabudda waa laga maarmaan lahu ficilka min faacilin war ficil faacil waa laga maarmaan haddaad saas i tiraa qultu waxaan leeyahay aquulu amba waxaan leeyahay bimuujabihi hadalkaas macnihiis amba waa qaba oo ah ficil faacil waa laga maarmaan ah, hadalkaas macnihiisa amba waa qabaaho waa idhaahdaa ah, qultu waxaan ku leeyahay aquulu amba waa idha bimuujabi hadalkaas macnihiisa walaakin fii kayri ficli makfuufi laakiin ficilka faacil laga kaafiyey qeyrkiis wey ah, ficilka faacilka laga kaafiyey kaasi qeyrkiis weeye ficil faacil maleh markaan la dhihi karin faacil waa laga maarmaan markaan laleeyahay waa marka laga reebo ficilkii laga kaafiyey faacilka fain qulta haddaadi tidhaahdo hal ma u sugnaaday lidaalika ficilka makfuufkaa nadiirun wax la mid a ah. haddaad tidhahdo ficilka makfuufka oo saddex aba ah isagu wax nadiira maleey oo ma la heli kara carabiga ficil kaloon faacil lahayn ficil makfuufa garanna waana saddex abo carabiga ma looga soo hela miaal ficil kale oo aan faacil lahayn haddaad ictiro su-aashaas fain qulta haddaadi tiraa hal lidaalika arrinkaas ma u sugnaadeen nadiirun wax la mido qultu waxaan ku leeay nacamhaa alficlu lmu'akidu ficilka mu'akidkaha la mida oo asna faacil ma leh ficilka mu'akidka oo ficil kala adkayna wadaalika tusaalihii ficil mu'akida ka qowli waa shaacir qowlkiis oo uu yidhi ataaki ataaki waxaa ku yimaadeen allaaxiquuna wuu haleelaye wuxuu ku yidhi falaaxiquuna aacilu falaaxiquunadu aacil waa aacil liwli ataakida horuu aacil u yahay walaa aacila wax aacila lani kan labaad uma sugnaanin qaalahu sidaas waxaa yidhi almusanif ibnu hishaam fi tawdiixuu ku yidhi walam takufa ma aysan ka kaafin maadu min alafcaal afcaasha xaggeeda can camali rafci rafcaha camalkiisa kama kaafin ilaa alaaatan saddex maahan maadaanu ficil walba inta iska gasho inay faacilka u diidi karta maahan ay aacil ka kaafiday ma jiro ilaa saddex maahane saddexay gashaa markaasay aacil ka kaafidaan walam takufa kama aysan kaafin maadu min alafcaal afcaasha xaggeeda can camali rafci godka camalkiisa ilaa alaaatan saddex maahane qalla wa daala wa kaura saddexdaas bis saddexdaasay ka kaafidaan marka yaan ficlan faacilan yuu yahay waa saddexdan iyo ficilka muakidka waxaad dhihi kartaa waa labo ficil makfuuf ah iyo muakid dirgram makfuufku waa imisana waa saddex oo saddexdee weeye qalla baala kaura miaaladoodii saddexdii miaaladoodii labana gabayuu kuugu keenay midna hadal nasriya wuxuu ku yidhi falawalu mid ka horeeya oo qalla ah qalla maa yabraxu ladiibu ilaa maa yuuriu lmajda daaciyan ow mujiiban beydka hoosuu kaaga dhamaystira hoosuu kaaga dhammaystirayo waxa weya awel wuxuu kuu sheegay beydka qayb ka mida ah oo weliba cajuskiiyuu ka tegey caakirkiiyuu ka tegey qalamaa waxaa yar yabraxu inuu ka suulo alladiibu qofka caqliga leh daaciyan mid dadka ugu yeeraa inuu yahay ilaa maa shay yuuriu almajda sharaf oo mujiiban ama mid ajiibaya marka isaga loogu yeero qofka caqliga leh laba shay kama suulo inuu dadka isaga ugu yeero wax sharaf dadka dhaxal siiya iyo marka isaga loogu yeero inuu aqbalo ee midaan dadkana wanaag ugu yeerayn haddii isaga loo yeehan aan aqbalayn caqli male ilaa caqli waxaa le wax naar ka carare ah, kuwa kale inaysan caqlilaha iyagaaba caaqiro qirana low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciiriile ah, caqli male waxaa naar ka cararin wuxuu yidhi qalamaa waxaa yardhe yabraxu fiiri ficilkii qalaaha maxaa ka daba maray soo ficil kama daba marin jumla ficliya ka daba martay qalamaa waxaa yar yafraxu inuu ka suulo aladiidu qof caqli leh daaciyan mid dadka ugu yeeraa inuu yahay ilaa maa shay yuuriu dhaxal siina almajda sharaf oo mujiiban ama mid ajiibaya markii loo yeero inuu yahay labadaas kama kama suuli karo qof caqli leh waani kii labaad misaalkiisi oo daalo ahaa wuxuu yidhi mid shaacira oo iska gabyaya oo saxaabi cabdullaahi bnu zubayr iyo xajaaj markay dagaalamayeen ayuu ciidankii xajaaju ka mid yahay mid iska gabyaya weeye miskiin ah oo asagu aana dee gaari karin cabduلlahi بnu zubayr markaasuu cabduلlahi بnu zubayr kelmad iskaga tuuray wani kii labaad wuxuu yidhi ybna zubayr cabduلlaahi بnu zubayr cabdulahi waa saxaabi aad u qiimo badan kacbada agteedaa lagu dilay sidii loogu soo duulaya kow aa lagaga siiyey kacbadiina waa la dumiyey yabna zubayri uu yihi ina zubayro maalamaa waxaa dheer casayka inaad caasiday casayka casayta ay ahed taadiyu kaaf u bedelay casayta darabta ay lamid kaasma mafcuul bi waa faacilkii wuu yidhi yabna zubayr ina zubayro daara maha w daara maa waxaa dheer casayka inaad caasiday madaxweynihii mada allaad caasiday maaha madaxweynihii warkiisiyaa diiday uu leeyahy wadaalama marka fiiri awelkiiya intaasaa aakirku wuxuu ahaa wadaalama waxaa dheer canaytana inaad nagu dhibtay bilmashi socod ilayka xaggaaga loo soo socdo dhib badanaad noo geysatuni waad caasiday markaasaan dantii waxay keentay inaan kugu soo dulno ku dilno wax badanaan kuu soo lugayn inaan ku dilno dhibaato badanaad noo keentay iska hadla miskiin cabdullahi bnu zubayr ayaa qiimo badan yabna zubayr ina zubayro uu yidhi daalama waxa dheer daalama marka daala maxaa la xiriirsaday ma faacilkii ka kaafiday maxaa ka dabamaray jumla ficliya fiiri ya bna zubayr ina zubayro daalamaa waxaa dheer casayka casayto inaad caasiday wa daalamaa waxaa dheer annaytana inaadna dhibtay ilayka bilmasiiri socodaad nagu dhibtay ilayka xaggaaga loo soo socdoad leeda bilmasiiri ilayka wahaaliu kii saddexaad kahura ma waxaa badan facalta inaad samayday kada iiri kahura waxaa la xariirsadaa ma faacilkii ka kaafida maxaa ka dabamaray jumla ismiya facalta kadaa ka dabamar walaa tadkulu ma gasho haadihi اafcaalu afcaashan afcaasha almakfuufatu la kaafiyey bimaa lagu kaafiyey ilaa calaa ficliyatin jumlo ficliya unbay gashaa ficliyadaasoo surixa la cadeeyey bificliha ficilkeeda ilaa fii daruurati shicri dhe marka laga reebo daruuratu shicr ilaa daruuratu shicr waa anagii soo aragnay ayadoo waxa weeyaan uusan ficilkiisi toosa loo cadayn qalama wisaarun oo anagii aragnay walaa tadkulu ma gasho haadihi afcaalu afcaashan afcaashan almakfuufatu laga kaafiyey faacilka bimaana lagu kaafiyey ilaa calaa ficliyatin jumlo ficliyahay gashaa ficliyadoo surixa la cadeeyey bificlihaa ficilkeedii la cadeeyey marka laga reebo daruuraة shicr wاlqismu الثaanي qismiga labeeya oo ma kaafa kaafatun waa mid ka kaafinayda can camali naصbi kordhig in la camal falo wa rafci god in la camal falo wadalika magaasuna maca ina ina la jirkeedu ahda iyo akhwaatiha haddii maadi ay gasho ina iyo akhwaadeedii waxay ka kaafida camalfalkii ay camal fali jireen oo ahaa naصb الsmi wa rafcu الkhabri wlqismu qismigii aani labeeyey kaafatun waa mid ka kaafinayda can camali naصbi kordhig in la camal falo warafci god in la camal falo wadalika kafigaas maca ina ayuu ahday akhwaatiha wadalika tusaale naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisoo kale tacaala ilaa wuu sareeya ilaa uu ku qowla inamaa wax kale maaha allaahu ilaah xaqa ilaahun waa macbuud macbuudka waaxidun keligiisa fiiri hadeer ina maxaa ka daba maray ma maxay ka kaafiday inay isimkii nasbido khabarkiina rafcido isimkii allahu ah waa laiska rafciye ma nasbi karto maxaa maadan camalki waa laga kaafiyey khabarkiina ilaahun uu ahaa waa la rafciyo khabarmubtadanimaa lagu rafciye wاlqismu halis qismiga sadexeeya kaafatun waa maa ka kaafinayda can camal اljari hoos dhig camalkiis labay uqaybsantaa muhayiatun wa غayru muhayiatin labay uqaybsantaa waxay uqaybsantaa muhayiatun wa غayru muhayi'a muhayiatun waxaa loola jeedaa xarfu jerkii ay inta camal falkii ka kaafido ay waxay u diyaareen inuu ficil galo xarfu jar ficil ma geli jiray maya ismu qaas ku ahaa calaamada isimkuba ahaa markay camalkii ka kaafiday waxay u diyaarineen inuu ficil geli karo midna waxaa la idhaha kaafa kayru muhayia camalfalkiiay ka kaafineehe ficil gelime labadaasay u qaybsameen marka xarfujarka gasho markaasuu ku yidhi wاlqism الثالث kaafatun waa mid ka kaafina can camal jari wamuhayi'atun waxayna xarafkii u diyaarine lidukhuuli inuu galo calى اjumlaة الficliya falmuhayiatu waxaa fiicnaan marka hore inuu soo qaybiyo oo u yidhaahdo muhayi'atun wa hayru muhayi'a inuu yidhaahdo ee uu kadib yidhaahdo falmuhayi'atu asagoo laba soo sheegino hal mid soo sheegu falmuhayi'atu le tii kalena waa uu soo wada falmuhayi'atu naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacaala ilaa waa sarreeya rubamaa waxaa badan yowadu inay jeclaan doonaan aladiina kuwa kafaruu gaaloobeen low kaanuu ahaanshadoodo muslimiin ay noqdaan iiriya lowdu waa masderiyadii kaana masderkeeda ayaa mafcuul bih u ah yawadu low maseriyaas halkay dhici jirta sow bacda yawadu ma dhici jirin waa ayadii wey ayadii wey yawadu waxay jeclaan doonaan aladiina kuwii kafaruu gaaloobeen waxay jeclaanayaan low kaanuu muslimiina kownahum muslimiina saasay jeclaan doonaan qof walbow macaasida iska ilaali nin qaari ahaa qur-aanka aad u yaqiin qiimo badnaa ayaa macaasi iska daa'imay khaasatan zinada te ka tegey weliba wadankii muslimka wadan gaalo tegey oo hallaabay naag kaafirada saaxiib la noqday uu markii dambe say u jiidaydo u jiidaydo zinadu watuu iska gaaloobay waa gaaloobay markuu gaaloobay suu u tumanayay marka a ilaahay cudurro ku salliday ila waa nimcadii alle ka kufriyey markuu isla soo uray oo cudurkii dishay ay naagtii gaasha inta jiday qashinqub dhex dhigta kana tag ay ale gaal kaley raasay la tumatee marka ninaa ah wuxuu yidhi waxaan soo maray isagoo meel qashina dhex yaalla markaasaan idhi nin yahu qur-aanka waa adiga aad u yiqiine qur-aankii ma haydan inaad gaalowdaana waa aan maqlay markaasuu yidhi hal aayadaan ka haya faatixadiina faatixadii hal xaraf kama hayo faatixadii xaraf xataa kama sheegi karo in faataxata jirtay ma xasuusiyo hadda qaariyu ah xadayda waxaan ayaahu yidhi ruba ma iwadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin intaasaan ayaahu yidhi adduunkiiyo int loo laqinay shanlaytadiisa soo ma jeedin lafdigaasaan un hadda ayaahu yidhi ruba ma iwadu ladiina kafaruu low kaanuu muslimiin intaasaan hadda xasuusanayah soo ma jeedin waana wax in badan dhaca qofka inta ilaahay daalib cilmi ka dhigo ama culummo ka dhigo ama qaari ka dhigo macaasi qarsada inay ku qaraxdo intaan adduunka la joogo imsaan aqaano ah, kuwa hadda gaaladaha ugu gaalsano weliba gaalku hadduu inta iska gaaloobo gaaladiisa iska dhex galo waa wax la yaqaan inkastoo gaal murtado uusan rijo lahayn laakiin gaalada ducaadda ah ee murtadiinta maanta ee ugu yeera dadka sunnada nabiga in lala dagaalamo soo ma jeedid ee dhahaya qur'aaniyiina la yidhaahda qur'aanan dadka ugu yeerayna soo ma jeeda naagaha xeebta la tumanaya soo sawir isagoo xeebaha naaga kula tumanayo le waxaasay noo diidayaan ya waxaas iyo wanaaggaasay noo diidayaan soo ma jeedid ninkaas ninkaas waxa weya anu khudbada soo masaajidda ka akriya arki jir oo afka umurta ka sii dayna waxa afkiisa ka dhaca oo le war shiiqan fasaaxo badana anuu maalinaan weydiiye war niyo fasaaxo badan oo carabi oo qoorkida weligaa jaamacad ma gasho maya weligaa iskoolna oo carabiyana maya war niyo saasna wax ku hooyadaya ii laqintay yuri kutubaha ii bilowda aniga waa ku dhashay waa laygu anqariy cilmiga waagaas waxa lalahaa halkaanu balaayo ku sameeyey magal heble waa laga soo cayriyey inta zina lagu sheegay malaga heblena waa laga soo cayriyey inta zina lagu sheegay magaalo heble sidii loo lahaa maalinba tuulo uga tegayey waa kan hadda kufriga la jehray sooma jeed kufriga waa kan la jehray marka macaasi lama qabsado lamana muujiyo maxaa yeelay cidda kugu daalacanaydo kugu ciqaabayda waa allah aan wax ka qarsoonayn waa allah macaasi weliga waa laga fogaadaa waa yahay wاlkaafatu maada ka kaafinayda can camaljari naxwi qowlihi waa shaacirka qowlkiisi wahuwa samow al waa ninka magaciisa la haha samow al wuxuu idhi aqun maajidun lam yukhzini ywma mashhadi kama sayfu camrin lam takunhu madaaribu aqun huwa asagu aqun waa walaal yidhi dhaqantu waa khabar mubtada la soo qadara aqun huwa asagu aqun waa walaal walaalkoo maajidun oo sharaf leh walaalkaasoo lam yukhzini aan ihoojin yowma mashhadin maalintii dagaalka maalintii dagaalka yowma sifiin ujeedaa maalintaas ima hoojin walaalkaasoo lam yukhzini aan ihoojin yowma mashhadin maalintii dagaalka kamaa sidiiuusan ii hoojin sayfu camrin fiir haddeer kaaftii xaraf jaar aheed ma cagashay camalfalkii ka kaafiday sayfu waa la goda waa mubtadi laakiin maxay ku kala duwan yihiin rubama rubamaadii gashay madan waxay ku kala duwan yihiin ruba maada gashay markay camalfalkii ka kaafiday muhayi ay aheedoo rubadii waxay u diyaariday inay ficil gashada oo yawadu ay gashay soo ma jeedid laakiin kaaftii markay maadaanu camalkii ka kaafiday isimay weli ku jirtaa ficil ma gelin muhayi mahantan waa kaafo keligeed huba ma mid waa kaafa waana muhayi'a huwa asagu akun walaal weeye walaalkoo maajidun sharaf leh walaalkoo lam yukhzini aanigaani hoojin yowma mashadin maalintii dagaalka goobta la xaadiray kamaa sidiiusan ii hoojin sayfu camrin camar seeftiisu lam takunhu aysan u qiyaanin camar madaaribuhu seefta makaano ganacyaalkiisa seefta ayada dhamu qofka kuma dhacdo seefaha katarta waa la gejacaa saasay xoogaa u laabanta marka marka halkan la qabto salkaa fooda caaradahu qofka ku dhici me ila foodu waaba laabanta meeshan gacanta lagu hayo agteedana ku dhici me meel haltaa ka camala oo dhexda oo loogu talagalay markay ku dhacdo inay hoos u orodo meeshaasaa ku dhacda hal taako mid rabaa la yidhaha aalatu garaacid wey waa ismulaala madaaribta marka waa mid rabkii oo la jamciye wey marka makaanu garaacidii seefyaalka ma garaacina markuu ku dhifto waa kala goyda ah, ah, midrab aad leedahayo ismulaalaad ka dhigayda ismulaala ayaad ka dhigayda kamaa sidii sayfu camrin lam takunu aysan u qiyaanin madaaribuhu makaanu garacyaalkiisii ma aysan ma aysan qiyaanin ee maxay samayday waa kala goyd ah, ama aalad waxa wey makaanu garaacidda waxa loola jeeda meeshii yartaaheed oo loogu talagalay qofka inay ku dhacdo meeshii wey saddexdii kaafada aheedee laysla ogolaa halkaasay ku dhammaatay tii laysku khilaafsana waa tana waqtulifa waxaa laysku khilaafay fii ma maada ataaliyati la xiriirta lilafdi bada bacda lafdigeeda wadaalika tusaalihiina ka qowli waa shaacir qowlkiis wahuwa shaacirkaanu almaraar waa kii aad hadda soo marto maraar ahaa oo oo markaas la hadlaya islaamta hadda naftiisu la hadla markaa naftiisu la hadla naftiisu eedaynaya canaananaya wahuwa almaraar yuqaadibu wuxuu la hadlayaa nafsahu nafsadiisa wuxuu yidhi acalaaqatan atacallaqu atacallaqu ah, ma la xiriiraysaa calaaqatan calaaqatan waa mafcilu mulaq ficil maxduufaa nasbinaya atacallaqu ma la xiriiraysaa oo ma jeclaanaydaa calaaqatan jacayl umalwulaydi waladun ala taskiiriyey walad yarowga hooyadiis miyaad la xiriiraysaa bucayda bacd ayaa la taskiiriyey bucayda maa afnaanu rasika madaxaagii dhinacyadiisi waxa waya afnaantu waa tintii waxa waya halafyadeedii ama qaybaheedii mid ka mida ah, jamcu farani wey faranku waa laamaha haddi la terjamo waxay noqonaydaa madaxaaga laamihiisi laamaha waxaa loola jeedaa tintii ah, tintii qaybaheedii bucayda maa afnaanu rasika madaxaaga laamihiisii markii ka saqaami caws ay noqdeen oo kale kay wax yar ka gadaal wa yar ka gadaal markay caws noqdeen cawskaasoo almukhlisi isku darmay oo qaybna way caddaatay qaybna weli waa dog ah. marka madaxaagii qaybna waa cirowday qaybna waa madow ma markaasaad xiriir weli wada atacallaqu ma la xiriiraysaa calaaqatan xiriir umal wulaydi waladyarow hooyadiis bucayda ma afnaanu ra'sika madaxaaga qaybihiisii laamihiisii wax yar ka marka uu caws noqday oo kale caws almukhlisi ee isku darsamay calaa qowlayn yaa la iskugu khilaafay halkaas ku taxallujina wakhtulifa fii ma ataaliyati waxaa la iskugu khilaafay calaa qowlayn laba qowlaa la iskugu khilaafay faqiila waxaa la yidhi kaafatun maadaanu waa kaafo waxay kaafineen libucayda can ilidaafati idaafadiiyay ka kaafineen ilaa afnaan loo idaafay lahaa afnaan idaafadii loo idaafay lahaa ayadaa ka kaafiday wa qiila waxaa la yidhi si qowlkaasaana raajica marka waa kaafo afraaday noqoyda qowlkaasa raajica xayla qowlka kale waxaa ka dhalanaya in la yidhaahdo maan masderiyaha waxay gashaa jumla ismiya maana qalab waaya markaasuu ui wa qiila waxaa la yidhi masderiyatun waa masderiyo ee saa masderiyo lagu leeyahay bucayda maa afnaanu maxaa ka damay jumla ismiya ka damayda soo maa asnaano oo mubtadaa iyo ka saqaamisha majruurka khabara ka dambeeya waxay noqonaydaa jumlo ismiya inmaa masderiya ka hormartay saasaa ka dhalanayda waa dad banaynaya jiro nuxaadda ka oo yar oon badnayn wuxuu ku yidhi waqiila waxaa la yidhi masderiyatun hiya maadu masderiyatun weeye cinda man dad agtiisa yujawisu banaynaa waslahaa maa masderiya la xariirsigeedo biljumlati ismiya ay la xariirsato jumlo ismiya inay la xiriirsato qolada banaynayda wey wlcalaaqatu xayta calaaqada beytkii kugu laabto inuu kuu sharxo wlcalaaqatu bifatxi اlcayni ya laaqriya almuhmalati calaaqaة اlxubi waa jacaylka xiriirkiisa wاlwulaydu taskiirulwaladi welad oo la taskiiriyey weeye wa huwa weladkuna asabiyu waa sabiga wاlafnaanu jamcu fananin weeye wa huwa fananku algusnu waa laanta geedka laakiin hadda loolama jeedo laankeede tintiyaa loola jeedaa mubtadaun waana mubtade afnaantu wa ka haqaami jaar majhuurkaas bifatxi muhalaa saddexda dhibcood xaraf kale in la kor dhiga la akriyey wa bilkayni kayn ah ka dambe almucjamati dhibic loo yeelay jamcu haqaamatin marka ka haqaami cawsiyaal in la yidhaho oo jamc laga macneeyo wey cawsiyaal in la yidhaho wey jamcu haqaama haqaamo oo la jamciyey weeye mubtadahaas oo ahaa waxa weeyaan afnaan soo ma dhihi waa mubtade khabaruhu waa khabarkiisii dheh kaamidaas abr jaamjruurkaas khabaruhu waa mubtadaha khabarkiisii wa huwa haqaamka aad maqlaydaa nabtun waa nabaad waa nabaadka geedaha yaryaroo dhulka ka soo baxa weeye nabtun waa nabaal nabaad nabaadkoo filjabali buurta korkeeda ku sugan yabyadu wuu caddaadaa idaa yabisa markuu qalalo markuu hore marka ma cadda fiiri markuu qoyan yahay ma cadda marka fiiri ee markuu qalalo cadaadaa cawska yaryarkaa ee soo aan xataa xoolaha marka ay ku dhegaan oy saas u dhuftaan waa soo ruqaa cawskaas ah. isaga dhanba inuu khaasatan geelu hadduu qabto isaga dhanba waa urujina marka uu qalala maxaa yeelay xidido yar yaru leey geedaha hoostooda u badan yaha wilif wilif wilif wilif uu leey marka kaas weeye saqaamku waa nabaad filjabali buurta ku suganoo ah, yadu cadaada idaa yabisa marka uu qalalo shubiha waa lagu shabahay bi nabaadkaas ashaybu ciradii wاlmukhliصu bilkhaaiya laaqi almucjamata dhibic loo yeelay wasin almuhmalati la dhibic tiray ismu faacil weeye min akhlasa waa isdhex galayaa laga keenay min akhlasa nabaatu a laga soo qaatay ma'huudun waxaa laga soo qaatay min akhlasa nabaatu nabaadkiyaa isdhex galay idaktalada markuu isku darsamo rabbuhu qoyaankiisa iyo wayaabisu kiisa qalalan radbuu kiisa qoyan dheh eh. ah, idaqtalada marka uu isku darsamo radbuhu kiisa qoyan iyo wayaabisuhu kiisa qalalan waqtalasa ra'suhu marka uu isku darsamo madaxiisa ah, wayuqaalu waxaa la idhaha soo qadaro wayuqaalu waxaa la idhaha ikhtalasa ra'su madaxiisiyaa isku darsamay goorma idaa khaalada marka uu dheeho dhex galo sawaadaw madaxa madowgiisii albayaadu cadaan marka hadda bacda waa daraf oo maa ka gadaal martay soo maahan waxaa jira saddex daraf oo kale oo maadu ka gadaal marto hadda maxaan haynaa halkan hal daraf oo maadu ka gadaal marto oo waa maxay bacd waxaad ku dartaa bayne xayu id saddexdaas ku darso saddex daraf oo saddexdaba maa ka daba martaa la yidhahdaa saddex ku darso bayne bayna bayna ma waa la yidhahda bayna baynama waa la yidhaha xayu xayu ma waa la yidhaha id id ma waa la yidhahdaa saddexaas daraf ku darso afarta darafay ka gadaal marta maadu ka gudub maadii shanaad oo qaybta xarafka u dambeeyey walwejhu wejka wejka alkaamisu shaneeya zaa'idatun waa maa zaa'ida wa tusamaa waxaa lagu magacaabaa hiya maadaas iyo wakayruha kayrkeed oo min alxuruufi xuruuf ah xrufta azawaa'ida ee siyaadooyinka waana sideed sideeda ma jiro xaraf weligiis iska zaa'ida laakiin waxaa jira xaraf shabiihun bizaaid ah, xaraf shabiihun bizaaida meeqaan soo qaadanay meeqaan soo qaadanay waa ruba lacala lowla iyo khalaa caddaa xaashaa lixdaas weligood waa shabiih bizaa'id ayagu waa shabiih bizaa'id laakiin ma jiro xaraf weligii zaa'ida wahiy xruufta zaaid noqoto dhan uu halkan ku sheega ah, maa xarفuljar amaaniyatu in an ma la waa kuwaana marka min alba allaamu alkaaf afartaas xaraf wey xurufuljarka zaaid noqda marna asal noqda ah, waa afar saddexdan marka waa ka duwan yihin ah, afartan kale waa ka duwan yihin afartan kale waxa ka dhexeeya meeshan loogu wada sheegay waa inay yihiin xuruuf zaa'id noqoto marmar ah, marmar waa in iyo an iyo maa iyo laa afarta xarfujeer ku dar min walbaa walaam walkaaf binudratin kaafta waa naadir markay zaa'idka noqotaa marka afartan xaraf marna maxay noqotaa xarfujeer asliya marna maxay noqotaa xarfujeer zaa'ida ah, afar bis waayo xuruufta marka afartaas iyo lixdaas toban weeye waxaa soo haraya toban iyo ko toban iyo kowdaas weligood asalay noqdaan wey xarfujar asliya saas wey wاlwجه الkhaamis wejka shaneeya zaa'idatun waa maa zaa'ida watusama waxaa lagu magacaaba hiya maadaas iyo wakayruha oo min xuruufi zawaa'id ah xurufta zaa'idka ha kala qaadi ha noqoto xurufta zaa'idka ma ha ahaato ayrkeed xaraf jaar ha ahaato ayrkeed ha ahaato ha kala qaadin waxaa lagu magacaaba silatan wa takiida labadaas magacay leedahay macnaha silatan wa takiida waa la ysdaba dhigi karaa hal magacna waa la sii karaa sila ama tawkiid ah, labada magac hal maraad ku magacaabi kartaa silatan wa takiidan mid keligiisana waa ku magacaabi kartaa takiidan ama silatan aad dhigi kartaa so uma jeedid في اصطiلaaح المعribiina culumada wax اعraabta اsطilaaxooda a lagula magacaabaa maxaa loogu magacaabay firaaran لأجli firaarin carari daraaddeed min an yatabaadara inuu u soo degdego a laga cararaa ilى dihni maskaxda ana zaa'da xarafka zaa'idka laa macnaa lahu macno male waxaasaa laga cararaa inaad maskaxda ay kaa gasho xarafka zaa'idka macno male mana jirto waa qalad maskaxda in waxaasu kaa galaan xarafka zaa'idka marka lagu yidhaha xarafkan waa zaa'id loolama jeedo macno male maxaa loola jeedaa macnihiisii khaaska ahaa ma tusayo muxuu tusayaa macno caam ah oo ta'kiid eh. ah xarafkan waa zaa'id marka la yidhaha loolama jeedo macno male maxaa loola jeedaa macnihiisii khaaska ahaa tusi maa muxuu tusaa macno caam ah oo ah takiid ta'kiid haddii la yidhaha qur-aanka xaraf ku jira xaraf zaa'ida eh, dadka gabola waxay moodayaan qur-aanka inuu ku jiro xarafaan macnoba lahayn waana qalad taas waana qalad dadaa ku qaldamay hadda kahor iska ilaali marka firaaran carari daraaddeeda loogu magacaaba min an yatabaadara inuu u degdegaa laga cararaa ila dihni maskaxda ana zaa'ida xarafka zaa'idka laa macnaa wax macnaa low uma sugnaan walxaamilu sanadka ku xambaaray calaa haadihi tasmiyati magacaabidan oo silatan wataakiidan lagu magacaabo khusuusul maqaami waa maqaamka gaar ahaantiis maqaamka alqur'aaniya qur'aanka loo nisbeeyey waa qur'aanka sababka keenay in laga cararo ee carabiga kale waa dhihi kara xarafkan macno ma qur'aanka waa yahaye carabiga kale xataa marka in laga ma laga carara carabiga kale xataa in la iska daayaa fiican si baabka hal meel hal wado loo wada marsiiyo laakiin isku ma sinno laakiin asaalatan carabida yaa keenay maqaamulqur'aan maqaamka qur-aankaa keenay laakiin carabiga kale xataa inay iska ilaalidaa fiican xaa dhacay ee waxa dhama isku wada la marsiina wuxuu ku yidhi wal sababka ku xambaaray calaa haadihi tasmiyati magacaabidan khusuusulmaqaami waa maqaamka gaar ahaantiis maqaamka alqur'aaniya qur-aanka loo nisbeeyey watacmiimu iyo in caam laga dhigo lidardi lbaabi baabka qiyaasoomidiisa wa qaطci اmaadati maadada dhanba in la jaro maadadan ah in xaraf aan wax macno lahaynee carabiga ku jira la yidhaahdo in la jaraba sidaysaba maadadaas kow in la siiyo naxwo fabimaa raxmatin naxariis sababteed ah, waa maadii silada aheed hadda ba'du waa waa xaraf jaar maada ka dambaydaa waxba kama kaafi karto maadii inta ka gudubtay ay raxmatin ay jare ba'du fabimaa raxmati naxariis sababteed raxmaddaasoo allaahi alle xaggiisa ka ahaatay ayaad linta lahum ugu jilcanaatay dadka muslimiinta nabiga suubano camaa qaliilin wax yar kadib cantan a ka damartay camalkana uma diidi karto uma diidi karto saas darteed canti inta maada ka tallaabtay ay waxay jira qaliilin amaa qaliilin in yar kadib layusbixuna waxay noqon doonaan naadimina kuwa qoomameeyo ama shanlaaya فبرحمة وعن قليل وmaadu صilaة silo weeye siladoo مkidaة wax adkaynayda albaab الraaبع dheh baabki ugu dmbeeyey saddexdaas baabaa kitaabka u faa'iido badan baabkan waana u fudud yahay waxa weye fawaaiddiisa hadde waxaan faa'iido lahayn meeshaan laguma qorine laakiin kuwii horeeta ma gaarayo kuwii horeet muhiim jiddan ahayd aan qof ka maarme la arag kan wuxuu wuxuu xoogaa ku dadaalay dadka wax icraaba tacbiirka aada iskugu khilaafaan mucribiintu isku kelimad wax kuma icraabaan waana kala fiican yihin marka la dhalaaliyo aad loogu fiirsado waxaa jira tacbiiryadu waa kala fiican tacbiiryaalka ugu fiicanoo kuu sheega marka wax la icraaba kelimadda markaad xaraf ku dhawaaqaydo xarfu cadaf oo kale sida loogu dhawaaqo inna oo kale markaad ku dhawaaqaydo ficilka majhuulka sida loogu dhawaaqo naaifaacilka sida loogu dhawaaqo marka la icraaba waa waxaas waa wa marka adug haddaad daalcata hataa hor aad ka fahmaydo carabka iska mari marka matni albaabu baabka baabka alraabico afreeya ishaaraatun albaabu baabka baabka alraabico afreeya filishaaraati ishaaraati ishaarooyinu ahaaday ilaa cibaaraatin tacbiiryaala la ishaara cibaaraadkaasoo muxararatin la tifaftiray mustawfaatin oo la oobsaday muujasatin la soo gaabiyey marka raabay tacbiir yar waxaa lagu dadaalaa inaan wax oo nadarah uusan taaban iyo inuu gaafto xurufta la adeegsana ah, wixii nadar le laga fogaado macnihiisuna uu caddaado waa cibaarooyin aad loogu dadaalay albaabu baabka araabi afreeya fil ishaaraati ishaarooyin ayuu ku sugnaaday ilaa cibaaraatin tacbiiryaal ayaa la ishaaraa cibaaraadkaasoo muxararatin la tifaftiray cibaaraadkaasoo mustawfaatin la oofsaday mujasadin la soo gaabiyey fiiri hadeer kuu bilaabay wuxuu ka bilaabay duriba zaydu markaad eraabayda saad eraabi laheed duriba zaydu aa lagu bara sida loo eraabo wuxuu kuri ymbai laka hadhow marka ymbai mar dambe kugu soo celin ma ilaa waa maskaxdaadu inay sheedaan rab adaan raba inaad soo qadarato meel alle meesha u manaasibka intaan wadno baabkaada ymbai aad soo wada qadarana wuxuu kuri ymbai laka waxaa kuu haboon an taquula inaad tidhaahdo fii naxwi duriba min duriba zaydun xaalu ka ahaaday ficlu maadin aad leedahay ficil maadi wey ficilkaasoo lam yusama aan la magacaabin faacilu ko saas waa dhihi kartaa waxaad kaloo dhihi kartaa mabniyun lilmafcuuli waxaa loo dhisay mafcuul ficilkan walaa taqul ha isku dhihin mabniyun limaa lam yusama faacilu ha dhihin cibaarooyinkiiu kuu kala doora cibaaradaana fiican tanaa tan ka fiican waa intaas warka dhabo maxaa loo dhihi waaye midtaan dambe ilaa waa la yidhaha muxribiinta gabala yidhaahe limaa shay dartiisaan loo dhehayn fiihi ku sugan tacbiirkaas oo mina tadwiili dheerayn ah fiiri mabniyun lilmafcuuli iyo mabniyun limaa lam yusama faaciluh ma isla egyihin midda dambaa dheer horta dhirirka waa lagu naca iyo walkhafaa qarsoonaashada qarsoonaashada halkay ku jirtaa maadaana ku jirta mufhamada fiiri mabniyu ficilkan waxa loo dhisay lima shay hir waa la qariyay waxa maadaasu ku dhacayda waa qarsooyin ah, lima shay a loo dhisay hir maadu macnaha ay ku dhacayda qarsoon ikhfaaq waa intaas marka ha isticmaaline waxaad isticmaashaa mabniyun lilmafcuuli ama waxaad tidhaahdaa lam yusama faaciluhu labadan iska mid iska dheh waynbai laka soo qadaro hadde sidia lagu socdaa waynbai laka waxaa kaloo ku haboon faacilkiiyaan ixraabaynaa duriba aan ixraabno zaydaa noo dhiman waynbai laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahda fii naxwi zaydun naaibun can ilfaacili waa sida ugu fiican naaibun can ilfaacil a ugu fiican walaa taqul hadhihin mafcuulu limaa lam yusame faacilu hadhihin waa likafaa'ihi qarsoonaashadiisa qarsoonaasho ku jiro lima maadaasa meelay ku dhacayda aan loqon lima ki ir ama lima shay maadaasa qarsoon iyo waduulihi dhirirkiisa haddana dhirirkiiu ka bad maxaa yeele naa'ibulfaacil iyo ma isla eg yihiin mafcuulun lima lam yusama faaciluh miya isla egyihiin ha marka horta maadaas oo qarsoon waa ku jirtaa ko waana dheri saddex cilo kale iyo wasidqi inuu ku rumoobaa calaa mili dirhaman min naxwi qawlika xaalu ka ahaaday ucdiya zaydun dirhama fiir waxaad tidhahdaa ucdiya zaydun zayd waxaa la siiyey dirhaman hadda dirhamantaasu sow mafcuul maaha ficil aan faacilkiisii la sheegin sow mafcuul maaha yay mafcuul u tahay dirhaman waxay mafcuul u tahay ficil aan faacilkiisii la sheegin ah, oo ucdiya marka haddaad tidhaahdo mafcuulun lima lam yusame faacilu haddaadna faacilka tiraa ee dirhamanba mafcuulu lima lam yusame faacil waata mana loola jeedo marka meel aan loola jeedinay ku dhaceen ma la fahme haddaan idhaahdo ucdiya zaydun dirhaman dirhaman mafcuul mata ficil aan faacilkiisii la magacaabina mafcuul mauta marka marka aan anagu xraabayno duriba zaydu zaydun haddaan idhaahno zaydun mafcuulu lima lam yusame faacilu ma waxaan ula jeednaa mafcuul nasbisan miyaan ula jeednaa maya ulama jeedne mafcuul la rafciyayaan ula jeednaa oo na faacila marka mid aan loola jeedinuu ku dhaci karaaba lafdi mushtaragu noqona marka lafdi khaasa isticmaal naaibulfaacil iska dhig walaka wayanbaqii laka soo qadaro haddee wynbaqii laka hadda qad sida loo craabu ku bara qad waynbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidha fii qad xarfu litaqliili zamani xarfun litaqliili zamani maadi ficilka maadiga zamankiisa in la yareeyo xaraf waa qadii oo taqriibka aheed taqriibka macnihiis wuxuu ahaa waktiga uu dhacay waa yar yahay soo maha wakti dhow uu dhacay maadigan ficilkan waa ficil maadi hadda kahor u dhacay lakiin mar dhow uu dhacay soo taqriibku ma ahayn zamankaa la yarayna marka qadaasoo kale waxay leedaha xarفu litaqliili zamn اmaadi waa xaraf tusaya zamanka maadiga in la yareeyo haye qad sow ma jirin taqliil faa'iideydo oo mudaarica gasho qad yasduqu اlkaduubu qad yajuudu اlbakiilu taqliil soo ma ahayn waxaa leedahay waxadail waxaa leedahay qad xarfun litaqliili xadaث mudaaric ad leedahay mudaarica dhacda dhicidiisa xaraf yaraynaya haddaad tidhaahdo qad yasduqu lkaduubu ficilkan oo yasduqu ah oo rin run ah kaduubka inta uu ka dhacaya ma yarta mase waa badanta waa yarta qadaana faa'iidaydayda qad yasduqu lkaduubu qadaas marka waxaad tidhahdaa xarfun litaqliili xadaثi اmudaaric mudaarica dhicidiisa yarayne waa qadii taqliilka tusayday waaya walitaxqiiqi xadasayhimaa qad oo taxqiiq faa'iidaynayda mudaaricana waa gashaa maadigana waa gashaa saadu exraabe waxay leedahay xarfun litaxqiiqi xadasayhimaa mudaarica iyo maadiga dhacdadooda la sugiddeeda xaraf faa'iidayna saasaa leedahay xarfun a leedahay qada oo maaragta taxqiiqa faa'iideynayda markaad ixraabayda maxaa leedahay xarfun litaxqiiqi xadaثayhimaa xadaث اlmaadi wاlmudaaric maadiga iyo mudaarica dhicidooda la xaqiijinteeda u sugnaaday wa fii lan lan markaad exraabay waxaa leeda lan lantii ficilka mudaaric nasbi jirtay wuxuu ku yidhi waxaa leeda xarfu nafyin wa nasbin wa istiqbaalin tan awel baa dhihi jirta soo maaha khalaas ka soco wa fii lam lam markaad exraabay waxaad leedahay hadda soo qadaro wayanbaqi laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhaahdo lam xarfu jasmin waa nafyin lilmudaarici wa qalbihi maadiya waxaa horta waa xaraf oo jasminaya lafdiga o waa nafyin lilmudaarici mudaarica xadadkiisana waa anfina oo ma dhacayuu wa qalbihi zamankiisana wuxuu u maadiya bal intaan hadda aan soo sharaxno sharax weyn maaha waa un carabkaan soo marino oo waxaa taqaano kelmadahan sida loogu dhawaaqa marka la exraaba wey taas maa ku dhibe maa tira cashar dheera lai akri cashar dheer lama yidhaah waa xuruuftii adtiqiin adugu sida loogu dhowdhawaaqa fiiri albaab raabic baabka afreeya fi lishaaraati ishaarooyin uu ahaaday ilaa cibaaraatin tacbiiryaala la ishaaraa cibaaraadaasoo muxararatin la tifaftiray maxaa loola jeedaa waa la tifaftiray e muhadabatin waa la kala hufay inta la kala hufoo la kala haatiyey saafi laga soo reebo saafi e muhadabatin waa la kala hufay munaqaxatin waa la saafigareeyey mustawfaatin waa loo oofsaday lilmaqsuudi ujeeddadii muujasatin cibaarooyinkaas ishaaraadkaasoo muujasatin la soo gaabiyey halkaa laga keenay mujasatin min alijaazi soo gaabina laga keenay maxaa la idhaha ijaaz wa huwa ijaazku tajriidulmacnaa wa macnaha in la barax tiro tajriidulmacnaa wa macnaha in laga dhar tiro min alkhalali daldalool tajriidulmacnaa wa macnaha in laga dhar tiro min alkhalali daldalool min gayri ricaayatin ayadoon la ilaalin lilafdi اlasli asalka lafdigiisii lafdigii asalka ayadoon la ilaalin bilafdin xaal uu macnuu ku sugnaaday lafdigoo yasirin yar waxa w iijaaska waxaa la idhaha macnaha waxaa laga dhartira daldalool lafdigii asalkana la ilaalin maa oo macnaha asalka lafdigii uu lahaa laakiin waxaa la cabiraa lafdi oo yar a laga cabira ayadoo macnihii la ilaalayo bilafdin xaal macnuu ku mucabaran soo qadaro ka xaalid bilafdintaana la xaalaynaya majruurka mucabaran macnaha xaal laga cabirayo bilafdin lafdigoo yasiir fudud walam yaqul ma uusan ku dhihin mukhtasaratin wuxuu ku yidhi muujasatin ishaarooyin oo la soo gaabiyey kuma uusan dhihin mukhtasaratin la soo gaabiyey hadda fiiri soomaaliga laguma kala duwi karo muujasa waa la soo gaabiye wey mukhtasarana waa la soo gaabiye laakiin carabiga isku mid maaha muujase haddii la yidhi macnihii daldalool waa laga ilaayay laakiin lafdiga asalkaa lama fiirin lafdi yaraa laga cabira laakiin mukhtasara waa ka duwanta lianna alikhtisaara ikhtisaarku tajriidu lafdi waa lafdi soo qaadashadiis akhdu lafdi dhe tajriidu lafdi waa lafdi in la soo qaato lafdi alyasiiri yar mina lafdina laga soo qaato lafdi alkasiiri fara badnaa lafdi aad u fara badnaa aa lafdi yar laga soo qaadana maca baqaa'i macnaa iyadoo macnihii baaqiya maca baqaa'i macna macnihii baaqiyaashadiisu ayadoo jirto walayse mana ahan macnahaas oo ikhtisaar walayse ikhtisaarkuna ma ahan muraadan mid loo jeedo hunaa halkan halkan saas loolama jeedo alfaad tiro badana wax yar laga soo qaata loolama jeedo ee macnihiyaa la ilaaliyo aad loo sugay wey waayo yembaqii laka waxaa ku haboon ayuhal mucribu qofka wax icraabayo an taquula inaad tidhahdo في نحو duriba bidami awaliya laqi iyo wa kasri ma xaraf in lahoos dhigo qabla aakiri ahday min qawlika qowlkaaga xaggiisa xaalu ka ahday duriba duriba zaydun aad ku qawsho duriba ficlu maadin inaad tihahdaa kuu habboon litubayina si aad u caddaydo nawca alficli ficilku ma maadiya ma mudaarica ma amara si aad u caddaydo waxa fiican inaad tidhahdo ficlu maadin litubayina si aad u caddaydo nawca alficli ficilka nuuciisa lam yusana faacilu faacilkiisi lama sheegin waa inaad tidhahdaa litubayina si aad u caddaydo annahu ficilkan lam yabqa inuusan ku baaqi noqon calaa siiqatii siiqadiisii alasliyati asalka loo nisbeeyey aw taquula inaad tidhaahdaa habboon duriba ficlu maadin mabniyun waxaa loo dhisay lilmafcuuli laakiin ayada lafteeda waxaa ku jira ishkaal soo maaha ishkaalaa ku jira labada tacbiirba ishkaalaa ku jira ha labadaba ishkaalaadkaas waad fahmayda marka lagu leeyahay lam mabniyu lilmafcuuli la yidhaahdo naab faacilkuma mafcuul keliyuu noqdaa maya meequu noqdaa shan mafcuuluu noqdaa masdaruu noqdaa darafuu noqdaa jaarmajruur noqdaa qowlkana jumlaba u noqota shanaan marka haddii la yidhaha mabniyun lilmafcuuli mafcuul keliyaad sheeg muxuu sidaanu ay u habboonaato waa kan yidhi waa habboon tahay waa lijawaasati haatayn اcibaaratayn labadan cibaaro gaabnidoodo waa liwajaazati haatayn اlcibaaratayn labadan cibaaro gaabnida ay gaaban yihiin ay la fiicnaadeen walaa taqlha dhihin maca qowlika ficlu marka aad tirahdo duriba ficlu mabniyun waxaa loo dhisay lima ay ay lshay inaa loo dhisay maada waxay ku dhexee shay mubham ah Ah, mabniyu waxaa loo dhisay lima ay lishayina loo dhisay shaygaasoo lam yusama aan la magacaabin faaciluhu haisku dhihin saas xaa loo diidaa limaa shay dartiisa loo diidaa fiihi limaada ku sugan ah, fiihi limaa shay dartiisa loo diidaa fiihi fiihada tacbiir wey fiihi limaa shay dartiisa loo diidaa fiihi fiihada tacbiiri ku sugan ey limaa shay dartiisa loo diidaa fiihada tacbiiri ku sugan tacbiirkan bimacna alcibaara cibaaradan waxa ku sugan oo min atadwiili dheerayn mabniyun lima lam yusama faaciluhu waa hadal dheer o iyo walkhafaa'i qarsoonaashada qarsoonaashadu waa halkee maada a shay ku dhacayda waxay ku dhacayda lama yaqan wey macneedu ama tadwiilu isagaa kuu fasira tadwiilka iyo khafaaga meeshay ku jiraan ama tadwiilu dheeraynta falina haadihi cibaarata cibaaradan lima lam yusama faaciluhu intaas intaas mabniyun limaa lam yusama faaciluhu ama tadwiilu dheeraynta faliana haadi lcibaarata cibaaradaanu sabcu kelimaatin waa toddoba kelimo toddoba kelimo wey mabniyun waa kelimo limaana waa laba kelimo saddex lamna waa kelimo yusamana waa kelimo faaciluna waa kelimo haduna waa kelimo toddoba kelimo wa toddoba kelimo wa wlcibaarataani labadii cibaaro asaabiqataani soo hormareena duuna daalika toddobada waa ka yaraayeen marka kelimad kelimad loo tiriyo marka tanaag dheh wa ama alkhafaau meesha qarsoonaashadu ku jirto wa ama alkhafaau qarsoonaashada waa falibhaami ma maada la qarinteeda waxaa tidhaa wa ama alkhafaau qarsoonaashada waa faliibhaami ma shay la qarintiisa maa shay la qarintiisa waqacad ay ku dhacday caleyh korkiisa maadu limaa soo ma ahayn maadaasu shaygay ku dhacaydaa la qariyo oon la sheegin wa ama alkhafaau qarsoonaashada faliibhaami maa shay la qarintiis weeye waqacad ay ku dhacday caleyhi maaga korkiisa maa maada almajruuratu la jaray bilaami lagu jaray wa fii kiltal cibaaratayn labada cibaarada cibaarada oo ah mabniy lilmafcuuli ah, midda ah iyo midda ah lam yusame faacilu labadaba ah, lam yusame faacilu labadaba ayaga laftirkooda nadara ku jira isagaa kuu sheegaye wuxuu ku yidhi wa fii kilta alcibaaratayni labada cibaaro dhammaantood labada cibaaro asaabiqatayni soo maray nadarun bushiya ku jira ama aluulaa midda horayda midda horayda hay aheed waxay ahayd lam yusama faacilhu duriba ficlu maadin lam yusama faacilhu ay aheed lam yusama faacilhu hadda qala ma daala ma kaura ma saw ficil maadi lam yusama faacilhu ayaguma soo ma kaasay ay ku darmi karaan ilaa iyagoo ficil maadi waa faacilna looma sheegin kaasoo kale la mid noqon kara wuxuu ku yidhi amal ulaa cibaarada horayda fainaha falianaha cibaaradu tasduqu waxay ku rumoobe calى اficli ficilkii aladii ficilkii laa faacila lahu aan faacilka lahayn naxw qalama annahu ficilkaasu ficlun inuu yahay yaa ku rumoobe ficilkoo maadi maadi ah ficilkoo lam yusama aan la magacaabin faacilu maca annahu ayadoo ficilka aan faacilka lahayn laysa muraadan ku loo jeedayo uusan ahayn annaga markaan duriba leenahay ficlun maadin lam yusama faacilu lam yusama faacilu ulama jeedno qalama oo kale ma ula jeedno haddana waa soo gelaa macnaha xagga macnaha waa soo gela ah, xaggii macnihiina waa soo gela mana loo jeeda kaas ee waxaa loola jeedaa ficil oo majhuul loo bineeyaa loola jeeda markaasuu wuxuu yidhi annahu qalama ficlu maadi weeye lam yusama faacilu faacilkiis aan la magacaabin maca annahu iyadoo qalamaagaasu laysa uusan ahayn muraadan ku loo jeedo waa ma cibaarada labayda cibaarada labayda oo aheed mabniyu lilmafcuuli ayadana bushiga ku jira waxay tahay naayo faacil mafcuul keliyu ma noqdo intaas way bushiga ku jira waxaa la moodaa mafcuul keliya inuu noqdo wa ama haaniyatu cibaarada labayda faliana almafcuula mafcuulka xayثu uطliqa meeshii la iطlaaqo insarafa wuxuu u gadoomaha ku dhacaa ila اlmafcuuli bihi لأnnahu mafcuul bihigu akaru اmafaacili waa mafcuulyaalka midka ugu badan dowran wareeg fi kalaami kalaamka carbeed uu ku wareego mafcuul hadii la mafcuul bihi ku dhaca kamaa qaala musanifu siduu ku yihi musanifku fi lmuqni falaa yashmalu marka mafcuul marka la idhaha ma soo gelayo ma shamlinayo almusnada ficilkii majhuulkaayoo loo tiiriyey ila اlmajhuuli oo jaar majhuulka u noqda naab faacil wadarfi kii darafka loo tiiriyey falaa yashmalu ma shamlinayo almusnada ficilkii loo tiiriyey ila almajhuuri majhuur wa dharfi aad leedaha waa hoos dhige darafka kii loo tiiriyey walmasderi aad leedaha waa hoos dhige masderka ficilkii loo tiiriyey ilaa ficilka majhuurka mar waxaa loo tiirinaya jaar majhuur marna waxaa loo tiirinaa daraf marna waxaa loo tiirinaa masder marna weliba jumlo wixii oo dham soo geli maayaan wynbaqii laka waxaa ku haboon an taquuna inaad tidhahdo fii naxwi zaydun hadda duriba aan soo xraabayno maanta waxaad moodo casharka waxaad u haysato cashar in akrayno duriba aan xraabayno hadda zaydun aan gelayno mfaailkaan gelayno waa intaas intaasy kula badan waynbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo fii naxwi zaydun zaydka fii naxwi zaydun zaydunta xikaayanimay ku godanta ee waa mudaaf ileyh naxw mudaaf zaydin mudaaf ileyh soo maa Ah, ee xikaayaa la ilaalina soo maahayn zaydun ay aheed xikaayadyaa la ilaalina wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo fii naxwi zaydun zaydkaasoo almusnadi fiiri hadda isagaa laga sifaynaa taqdiirtu ka jernaadhe waayo zaydka almusnadi loo tiri ilayh xaggiisa alficlu ficilka alficlu waxay ku rafcisan tahay yaa haye axmed haye xasan ii sheeg alficlu maxay ku rafcisanta mise waa kuu laqbeeya hal maraan kuu laqbee abdal mada haya hal maraan laqbeynaan fiiriya wayanbaqi laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhaahdo fii naxwi zaydun zaydun oo kale zaydkaasoo almusnadi loo tiiriyey ilayhi zaydka alficlu ficilka loo tiiriyey haye maay faacilii u yahay ah, intaana laqbayna xudayfa gacantaba u taagtay ma arkaynin raalliha Ah. waaya fiiriya marka alficlda ka sife ficilka almabniyu loo dhisay lilmafcuuli ah, waxaa ku haboon inaad tidhahdo zaydka markaad exraabayda maxaa ku haboon inaad tidhaahdo naaibun can ilfaacili faacilkiiu naaib ka yahy muxuu fiicnaada oo uu tacbiiryaalka kale uga fiican yahay waa lijalaaih caddaantiisa ah, aad u cadya iyo wawajaasati gaabnidiisa yaa iskale cibaaradan ibnu maaliki ina maaliga iskale ah, ina maaliga iskale walaa taqul ha dhihin markaa zaydkaas ixraabaydo mafcuulu mafcuulu u yahay limaa ficil ficilkoo lam yusama faacilu faacilkiis aan la magacaabin ha dhihin maxaan u dhihi diiday likhafaa'i waa qarsoonaashadiisa limaa maadaas halkay ku dhacee ko waa duulih dhirirkiisa naa'ibu faacil iyo mafcuulu limaa lam yusama faacilu waa kala dheri khafana waa ku jira dhirna waa ku jira kamaa yuukadu sida laga qaadana marka khafaga iyo duulka horuu kugu soo sheegay meelay ku kala jiraan marka dib kuugu shariic ma kamaa yuukadu sida looga qaadanayu ku yidhi mimaa sharxii taqadama soo hormaray sharxii horay aan u soo sheegnay aan kuugu tilmaamay dhirirka meeshuu ku jiro iyo khafaagu meeshuu ku jiro soo maahan iyo wa sidqi waa cilo saddexaad oo naaifaacil ay la fiicanta iyo wa sidqihi fiiri tacbiirkan limaa lam yusama faaciluhu tacbiirkaas wuxuu ku rumooba wax aan loola jeedin ah, ficilkii labada mafcuul qaada jiray marka majhuul loo bineeyo maxaa la sameeyaa mafcuulka koobaad maxaa laga dhigaa naaifaacil mafcuulka kalena waa la nasbiyaa marka mafcuulkaas nasbisan mafcuul lima lam yusama faacil waaye ficil aan faacilkiisi la sheegin mafcuul waa u yah mana loola jeedo marka wuxuu ku yidhi iyo wa sidqihi tacbiirkan oo ah mafcuulu lima lam yusama faacilu tacbiirkaas inuu ku rumoobayo biljariya laakri ey walisidqi haada اlqowli qowlkan inuu ku rumoobaya cala almafcuuli haani mafcuulka labeeya mafcuulkaasoo mil dirhaman oo kalea min naxwi qawlika xaalu ka ahaaday dirhamantu ucdiya zaydun zayd waxaa la siiye dirhaman fayasduqu qowlkaas waa ku rooba calaa dirhaman fii haada miaali miaalkan dhexdiisa xaalu ahaaday ah, fayasduqu waxaa ku rumooba dhe fayasduqu faacilka waa soo socda yasduqu fayasduqu waxaa ku rumoobaya calaa dirhaman fii haada miaali miaalka dhexdiisa xaalu ahaaday annahu dirhamantu mafcuulu inuu mafcuul u yahay limaa ficil ficilkoo la misoma acilu acilkiis aan la sheegin dirhamanta sow ficil aan faacilkiis la sheegin uma ahan mafcuul ah, waa u yahay maca annahu ayadoo dirhamanta laysa muraadan aan loo jeedin markana ay faacilka ecraabayno oon leenahay mafcuulu limaa lam yusama faaciluhu loolama jeedo dirhaman oo kale mafcuul nasbisan loolama jeedo wa min ama sidaas daraaddeed samaahu fiiriya ficilka laba mafcuul qaata oo majhuulka loo bineeyey oo mafcuulkii koobaadna ay faacil lagu rafciyey mafcuulka labaadoo la nasbiyey culummadii hore mafcuul maba dhihi jirin si loo garto si uu loo fahmo maba aysan dhihi jirin waxay dhihi jireen khabara maa lam yusama faacilu khabaray iska dhihi jireen culummadii hore mafcuulba ma dhihi jirinba wuxuu ku yidhi wa min sama sidaas daraaddeed samaahu waxay ku magacaabeen almutaqadimuuna culummadii hore khabara maa lam yusamo facilu saasay ku magacaabeen wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidha fii qad xarfun waa xaraf xarafkoo litaqliili zamani lmaadi maadiga zamankiisa la yarayntiisa u sugnaaday iyo wa takriibihi zamanka in la soo dhoweeyo waa goorma markaa saas leedahay waa qadu markay faa'iidaynaydo takriib mar dhow uu dhacay weeye waktigiisaa la yarayna min alxaaliya loo soo dhoweyna iyo wa taqriibi in loo soo dhawey min alxaali iyo wa taqliili xadaث اmudaaric waa qadii mudaarica gelayday oo taqliilka faa'idaynayday qad yasduq اlkaduubu qad yajuudu albakiilu qadaas markaad exraabayda maxaa leedahay xarfun litaqliili xadaث اmudaaric mudaarica dhicidiisa dhicidaas la yaraynteedu u sugnaada xarafkan iyo waltaxqiiqi xadafayhima mudaarica iyo maadiga dhacdadooda in la xaqiijiyo waa qadii taxqiiqa faa'iidaynaydi waxay tusee ficilkanu inuu dhacay inay xaqiiqa tahay kanuna inuu dhacaya inay xaqiiqa tahay taasay tusee wataqadamad waana soo hormartay amhilatu daalika qadda mihaaladeedii waa soo hormaray fii baxi qad baxigii iyo baaridii qad uu ku soo hormaray markii qad la baarayey oo la baxsinayey miaaladii ad oo taqriib faa'idaynayda ad oo taqliil faa'idaynayda ad oo taxqiiq faa'idaynayda so sooma hormarin ah, soo hormarin wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhahdo fi lan min naxwi qowlika xaalay ka aday lan aquuma istaagi ma xarfu nafyin waa diididda xarafkeedii wa nasbin waa kordhigga xarafkiis wa istiqbaali waa soo qaabilidda xarafkeedii walaa taqtadii ma keenaydo ta'kiida nafyi nafyi in la adkaynayo ma keenaydo qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayno lizamaqshari maxamed ibn cumar almuctaziliyi fii kashaafi kitaabkiisa tafsiirka oo kashaafka ayuu ku yidhi waxay faa'iidaynaydaa ta'kiida nafyi walaa ta'biidow ta'biida nafyi nafyiga abad in laga dhigo oo shayga lan la gelsho weligiis dhici maa la yidhaahdo ayadana ma faa'iidaynaydo qulnaa saasaan leenahay khilaafan xaalan khilaafayna lahu zamaqshari في anmudaji kitaabkiisa l anmudajka saas maxaa ku xambaara zmqshari caqiidadiisa oo ah alle aakhira la arki ma caqiidadaas baadilka marka aayaddii qur'aanoo suuratu acraaf uu fasirayey nabi muuse markuu yidhi rabbi arinii andur ilayka rabbiyow iskay tus aan hadda ku arkay adduunkee marka nabi muuse yidhi rabbi arinii andur ilayka rabbiyow iskay tus aan hadda ku fiiriye maxaa rabbi yidhi qaala lam tarani rabbi wuxuu yidhi lam tarani arki maydi markaasuu yidhi aakirana la arki maxay lamtaana abad faa'idanaysa weliga ay arki maydi wey muusoo nabi allahu ululcasmi hadduusan arkinna qof kalena arki ma halkaas ugu jieda ina maalig markaa muxuu yidhi markuu kaafiyada maahan khulaasada yarta oo kunka bayda waa midda saddexda kuna beydka xaashiyada in kugu qoran وmaن rأى نفy بln مؤbda faqwل hurdud وkhiلaaفahu cduda wuxuu yidhi وmaن qof all qofkii ra'aa ra'yeeyo aamina annafya nfyi bilan lan wax lagu anfiyo mu'abadan mid la abad yeelay inuu yahay qofka saas aamina oo muctaziliga muctaziliga nuucaas aamina ur fardud riddi qowlahu qowlkiisa fardud ridi qowlahu qowlkiisa ridi wacdud waxaad xoojidaa khilaafahu qowlkaas khilaafkiisa oo ah ma faa'iideydo ta'diid qowlkaas xooji marka beytkan waa la xifdiyaa caqiide marka la joogaaba lasoo qaataaba waaya markaasuu wuxuu ku yidhi falan aquuma haddaad tiraahdo falan aquuma haddaad tiraa laba macnay aqbali kartaa weligay istaagma waa aqbali kartaa waktiyada soo socda qayb kamida istaagmaana waa aqbali karta mid ayadu midna uma go-no wuxuu ku yidhi falan aquuma yaxtamilu wuxuu aqbali karaa anaka adiga turiidu inaad ula jeedo laa taquumu inaadan istaagayn abadan weliga o iyo wa anaka adiga laa taquumu inaadan istaagayn fii bacdi asminati اlmustaqbali mustaqbalka zamanadiisa gobol ka mida calal asaxi qowlka saxnimada badan lantu waa nuucaas lantu waa nuucaas wayanbaqii laka waxaa ku haboon an taquula inaad tidhaa fii lam min naxwi lam yaqum ma istaagin markaad icraabeed waxaad tidhaa lam xarfu jasmi lafdiga mudaarica waa jasmidaa waa nfyi nfyi xadad dhac xadadkana waa anfidaa